lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu ataxiyaadka macaanidiisa yani waxaa weeyaan ataxiyaatu lilahi ataxiyaatu salaamyaal lilaahi ilaahay bay usugnaatay wasalawaatu salaado lilahi ilaahay bay usugnaatay sidoo kale salawaadka marka la sheegaya waa salaadoo dhan aad soo wadagelaysa asha waa istiqraaqiye waay salaadoo dhan ama ha ahaato maktuuba ama ha ahaato naafila ha noqoto waxay doonto waayibaatu sifaad wan wanaagsan oo dhan lilahi ilahi bay u wada sugnaata kulligood lilahi bay u wada noqonaya assalaamu calayka assalaamu nabadgelya caleyka adig korkaaga ha ahaato ayuha nabiyu nebigaano waraxmatullaahi ilaahi naxariistiisa iyo barakaatuhu iyo barakaadkiisa khayraadkiisa korkaaga ha ahaado assalaamu alayna assalaamu nabadgelyo calayna korkeena ha ahaato iyo wacalaa cibaadillaahi addoomo korkooda alsaalixiina ee wan wanaagsan addoommada wan wanaagsan korkooda iyaguna nabadgelyo ha ahaato oo ilaahu nabadgeli wey salaanta waa duco ashhadu an laa ilaaha ila allahu ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu alla maahan wa ashhadu waxaan ictiraafaya qirayaa ana muxamadan cabduhu warasuuluhu uma liyatakhayar min adducaai ajabahu acjabahu ilayhi fayadcuu halkaas marka ataxiyaadkan uga baxayna eh, ta kalena riwaayada muslimna de ataxiyaat lmubaarakaatu ah, barakayaal iyada inta kale waa isaga mid wacan abi mascuudin alansaariyi radia allahu canhu qaal qaala bashiiru bnu sacdin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay amarana allahu ilaahay wuxuun amray an nusalliya inaan aan kugu sallino calayka adig korkaaga oo ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiyi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliimaa ilaahay wuxuuna amray inaan kugu sallino adiga fakayfa sidee baan nusalli caleyka aan kugu sallinayna adiga dushaada aan ugu sallinayna fasakata waa aamusay nebiga uma qaala waxa uu yihi quuluu waxaad dhahdaan allaahuma salli calaa muxammadin allaahuma ya allahu allow salli u naxariiso calaa muxammadin muxamed korkiisa wacalaa aali muxammadin muxamed aalkiisa korkooda u naxariiso kamaa sidii sallayta aada ugu sallisa calaa ibraahiima ibraahim ibraahim aada ugu naxariisata korkiisa oo baarik calaa muxammadin barakay wacalaa aali muxammadin barakay kamaa sidii baaragta aada u barakayso calaa aali ibraahima ibraahim aalkiisa isaga iyo duriyadiisa wixii markaas aada ambiyada iyo ka farcantay fi lcaalamiina caalamiinta dhexdooda ku barakeey oo oo ugu naxariiso inaka adiga xamiidun maxmuudun kula mahadiyo ayaa tahay majiidun ee la sharfo wasalaamu salaantana kamaa calimtum waad saad u ogaateen salaantana sidii aada u garateen waa aada u ogaateen rawahu muslimun xadiidka muslim baa weriye xadiidkan marka eh, abu mascuudin alansaari cuqbata bni camrin albadri ayaa wuxuu ka werinaa ayaa xadiidka werinaayo bashiir ibnu sacd baa wuxuu yihi markay nebiga kusoo degtay in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliiman salli iyo salaam baa la amray mu'miniinta markay kusoo degtay ayaa waxa uu yidhi marka bashiir yaa rasuulallahi waxaa nala amray inaan kugu sallino adiga ee sideebaan kugu sallinaa halkan waxaa laga qaadanaa tafaasiisha shareecada in nebiga loo celinayo sala allahu caleyhi waalihi wasalam ee adiga inaadan iska dabaqaynin mar haddii si duuduuga loo sheegay jeer nebiga uu dabaqo oo la arko marka sida uu u dabaqo adiga iskama dabaqaysa aay leanna maxaa yeelay asxaabta rasuulka markii la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasalimuu tasliima asxaa markii la nebiga ku salliya salaada yani khaasatan in nebiga loogu salliyo dhexdeeda markii la amray iskama aysa dhihin afcaradu waa naqaana annagaa isku samaysanayna salliga iskama waa yeeli karin leanna waa yaqaaneen marka mar haddii la ku salliya nebiga siiqo ayaga ay samaystaan nin kastaa waa samey karin oo dadkan hadda jooga ayagaa afcarabiga ka badiyey laakiinse fiirsa asxaabta waxay leeyihin fakayfa nusalli calayka seen kugu sallinaa adig waaba nala amray waa jirta in nala amray laakiin tafaasiil ayaan weli sii rabnaa nebigana calayhi salaatu wasalaam in shareecada jumlatan wa tafsiilan labadaba loo waxyoo jiray waxaad ka garanay iskama uusan jawaabin ee fasakata waa aamusa nebiga waa aamusay waxibuu sugaa isagana waxi ayuu sugaya fasakata wa aamusay uma qaala markaasuu yihi quuluu waxaad dhahdaan ducada marka salligii buu baray marka salligii ibraahiimiyu ahbuu baray marka asxaabtii oo weydiisay nebigii oo iska markii hore aamusay ilaa looga waxyooda sugay kadibna amar bixiyeyoo sidaan dhahay yidhi haddii ninkii dhaho si aan ahayn sidaas salligiis waxba kama jiraan salaati salaada dhexdeeda ninkii ugu salliyo qaabkaan nebiga asxaabta oo u baray qaab aan ahayn salligiis waxba kama jireen maxaa yeele amarka nebiga quluu allahuma salli calaa maxamed ilaa aakhirihi sidaas wey adkaartana tawqiifi waay wax lagu dari karana male wax laga dhimi karana male qaabo badan bowna nebiga asxaabta u baray salligan kan qeyb kamida ah waay qeybtaas sifatu salaati nebiga sheekh alalbani raximahullahu ayaana aada u qoray anwaacda salliga nebiga caleyhi salaatu wasalaam nacam marka kutub kalena marka dawaaba laga alifay masaladan oo imaam ibnalimaam ibnulqayim kitaabkiisa jalal afhaamka ugu weyn inta aan aniga arkay oona ugu faahfaahin badan inta meelood ee nebiga lagu saliyo inta mawaatin ee nebiga lagu salliyo meelaha marka masaladan oo kale salaada salliga salaada dhexdeeda lagu salinaayo xugunkiisa iyo aad ninka u faahfaahiye isaga weyaan a'imadii ka dambeysay wax ka aliftayna isaga un bay raaceen khaydari isagoo raacay isaga eh, laftirkiisa u jamciye duruqda xadiidkan eh, sidoo kale eh, sakhawi laftirkiisa alqowl lbadiic fi salaati cala alxabiibi shafiic isaga laftirkiisa waa un wuxuu ka qalin daaranayaa ibn lqayim kitaabkiisaas marka alxaafid ibn xajar alcasqalaani fatxulbaariga aad kitaabkaas u ictimaadaya ibn lqayim ula fahamka ismaaciil alqaadi kitaab uu leeyahay isagana asalaatu cala nabiy sala allahu alayh ali wasalam uga hadlo maalikiyadu kamid ahaa marka siiqadan calaa kulli xaal waa siiqadan kaga gaabsaday ibnu xajar meeshaan marka hadda kuma cadda salaad dhexdeeda lama sheegin hadda xadiidku ma dhahaayo see salaada dhexdeeda aan kugu salino caam waa ah. bashiir ibnu sacad nebiga wuxuu weydiiyey waxaan nala amray inaan kugu salino eesaan yeelna meeshaan hadda salaad loogama hadlay marka culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen xadiidkan daliil uma noqon karo atixiyaadka dambe in nebiga lagu saliyaa inay rukni tahay lana lagumaba sheegina dhehen salaada riwaayada dambaas cadaynaysa wazaada ibnu khuseyma ibnu khuseyma wuxuu ziyaadiyey fiihi kan xadiidka fa kayfa sideebaan nusallii caleyka aan kugu salinaynaa idaa haddii naxnu anaku sallaynaa caleyka aan adiga kugu salino fii salaatinaa salaadeena dhexdeeda waakaas riwaayadan baa cadaynaysa marka aan adiga kugu salinayno salaadeena dhexdeeda seen kugu seen kugu sallinaa dhehen marka riwaayadan dambe fii salaatina ay ku jirtaa macnahaasuu u keenay ibnu xajar wazaada bnu quseym marka meeshaa fiir marka ziyaadadan culamada way ka hadlaan ibnu isxaaq ayaa werinaayo ibnu isxaaq marka waxay leeyihiin qaarkood eh, saa la gooni noqday laakiin iyadoo badan waa soo aroortay dhuruq kalena wadato way soo aroortay ayb marka ziyaado oo waxaa weeyaan oo xasan ah khaydarigaan aada uga hadlaayo ziyaadadaas aada uga hadlaya ibn xajar ardaygiisa kitaabka uu ka alifay salliga uu ka alifay imaamu shaaficina uu ku difaacay halkaasuu marka ku cadiyey ayb ziyaadadaa dambe marka macnaha bay wadataa haddii xataa ziyaadadan la yiraa ziyaada aan ziyaadadan xataa haddaysan soo aroori lahayn xadiidkii hore salaada unbuu ku sugnaan ayuu macnihiisa noqon lahaa sababta waa maxay wasalaamu kamaa calimtumaa cadaynayso wasalaamu salaamtana kamaa calimtum saad usoo ogaateen salaamta ay soo ogaadeen waa maxay taxiyaadka iyada lagu baray salaamta oo waxay ahayd waa soo dhaafnay ataxiyaatu lilahi markii ataxiyaatu lmubaarakaatu asalawaatu ayibaatu lilah assalaamu calayka ayuha nabiy salaamta waa taas salaamtii marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u celiyey salaamtii ataxiyaadka ku jirtay horaad usoo ogaateen mar haddii salaadtii marka hore loo soo ogaaday intee lagu soo ogaaday fi salaati baa lagu soo ogaaday salligana saas oo kale ayb marka xadiidkan hore si fiican u feeriyey laba dalaalaba meesha marka xadiidkan wa waa kuway ku jirtaa yani in salligan hadda aan ka hadlayno innaga oo allahuma salli calaa muxamadin in loo jeedo kii adxiyaadka ka dambeeyey waxaa lagu garanaa wasalaamu kamaa calimtum ka dambe maxaa yeelay salaantii iyo salligii labadaba hal aayad baa lagu amray asxaabta yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima marka salaanta horay u yaqaanayn sababto ataxiyaadkuu ah nebiga ku baray salligaa ka maqnaay markaasuu salliga nebiga caleyhi salatu salaam u baray marka meeshii salaanta lagu baray waxay ahayd atxiyaadka ataxiyaadka ah, fadhigiisay ahayd salligana maxalkiis waa meeshaas salliga maxalkiisa isaguna meesha ayuu noqonaya waxaa kaloo laga qaadanaya in xadiidkan salaada oo waarid ku yahay a-imada xadiidka abu daawuud iyo muslim iyo haddaad fiirisid axaadiidta axaadiidtooda abwaabta u samaysatay kulligood waxay ku wada keenaan shawka kabacdi axaadiidtan marka laga hadlayo badankood atixiyaadka ka gadaale ayay keenaan xadiidkan isagaa nacan kan iyo kii kacb ibnu cujre iyo salligan ibraahimiyada badanaa waxay sheegaan markay isxaabka siyaaqadiisa ay dhameeyaan kabacdi ayay salliga kaadeen taasoo cadaynayso in marka itixaadka dhammaado salliga layska rabo leanna maxaa yeele culimmada imaamu shaafici miyo isxaaq maahani inta kale waxa ay leeyihiin salligu rukni ma aha axaadiistan maxaa ka yeelaysaan markii la yiri waxay dhaheen axaadiistan maba ka hadlaysa salaada laakiin inay salaada ka hadlayso ziyaarada ibnu khuseymana waa ku caddahay wasalaamu kamaa calimtum taana waa mafhuum laga qaadan karo culummada qaabka saniicu lculamaa muslim oo kale axaadiista saxeerka markuu dhameeyey ayuu axaadiista salliga ku xijiyey marka maxay meel kale ugu soo qaadan waayeen haddii marka salaada uusan salliga uusan shuqul ku lahayn marka khulaasada waxay tahay waa inuu rukni yahay salliga nabiga caleyhi salaatu wasalaam fi tashahuud alakhir ayb faquuluudaas camarka ah ayaana laga qaadanaya imaamu shaaficina uguma horreynin bal waa laga horreeyey salafka qaaraa ka horreeyey isaga marka uga dayday ee mas'aladaba isagu aada u bayaaniyey una muujiyey ayb wazaada bnu khusaymata wuxuu ku daray fiihi xadiidka dhexdiisa fakayfa sidee baan nusalli caleyka aan kugu sallinaa idaa haddii naxnu anagu sallaynaa caleyka aan adiga kugu sallinayna fii salaatina salaadeena dhexdeeda marka xadiidka waxaa kaloo iyadana culimmadu ay ka hadlaan mushabaha iyo mushabahu bihiga daa'iman mar walba waxaa weeyaan mushabaha ayaa ayaa fiican maxaa fiican mushabahu bihiga midka wax lagu shabahayo halkan laakiin de haddii la yidhaha nebi maxamed ayaa salligiisa waxaa laleeyahay sidii aad ugu sali aada ugu naxariisatay ood u barakaysay nabiyullahi ibraahim oo kale u barakay kaanamaa waxaa laga arki karaa in nabiyllahi ibraahim daahirka waxaad mooda in nebi ibraahim uu ka fadli badan yahay nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo marka haddii masalan hadda aan dhiraa hebel hebel bau shabahaa oo uu eg yahay hebelkaas waa uu eg yahay laleeyahay ka qiimo badan inuu ka qiimo badan yahay darteedaana loogu shabahay hebelka marka culamada qaar marka meeshaas waxay iska tuseen ishkaal oo seen nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam nebi ibraahim loogu shabahayo laakiin jawaabta ibnu ibnulqayim ayaa aada uga jawaabay waxaana jawaabta khulaasadeedu ay tahay sidaas ay u qaadayaan ma ahan maxaa yeelay aal ibraahim nabiyullaahi ibraahim aalkiisa waxaa soo gelaya nebi maxamed sala allahu aleyh ali wasalam nebigaa soo gelaya marka labada dhinacba nebiga waa ku jiraa dhinacna waa keligiis dhinacna waxaa weeyaan ibraahim aal ibraahim nebiga waa kamid yah leanna nebiga awlaadu ismaaciil weeyaan ismaaciil ayuu ka farcamay marka labada dhinacba nebiga marka waa ku jira marka aal ibraahim waxaa la fadilaa iyadoo nebigan uu kamid yahay sala allahu calayhi waalihi wasalam marka meesha ma imaanayso in nebi ibraahim uu ka fadli badan yahay nebiga caleyhi salaatu wasalaam wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi idaa tashahada axadukum midkiin haddii uu atixiyaadsado falyastacid magan galo billaahi alla min arbacin afar xaggooda ka magan galo yaquulu wuxuu oranayaa yani liyaqul ha dhaho waa khabarun bimacna lmri yaquulu wuxuu oranayaa udhahayaa maxay yidhaahdo allaahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannama wamin cadaabi alqabri wamin fitnati almaxyaa walmamaat wamin shari fitnati almasiixi dajaal allaahuma ya allahu allow inii anigu acuudu bika adaan ku magangelayaa min cadaabi jahannama ayaan kaa magangelayaa jahanama cadaabkiisa wamin cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisaan kaa magangelayaa wamin fitnati almaxyaa walmamaat nolosha iyo geerida fitnadeeda ayaan kaa magangelayaa oo min shari fitnati lmasiixi dajaal dajaal kii masiixa ah dhulka faafaayo dhulka oo dhan masaxaayo oo wada gaarayo fitnadiisa sharteedaan kaa magangelaya ayb muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saaray xoogaa bukhaari iyo muslim marka yani qaabkan siyaaqan xadiidka uu ku keenay muslim keligiisa saas weeli idaa tashahada axadukum falyastacid billaah amarka riwaayada amarka muslim keligiisa weli amaa riwaayada bukhaari waa min ficli nebiyi sal l slam oo riwaayada bukhaari waxay leedahay nebigu wuxuu ahaa hadduu itixiyaadka u fadhiisto mid magan gala ilaahay subxaana watacaala afarka magaysa marka waa laba siiqoo kala gedisan waay marka inuu intuu keeno siiqada amarka mutafaqun caleyhi uu yihi xoogaa waxaa ku yari jira tajawus tajawus baa ku jiro liana amarka muslim baa weriy bukhaari waa ficilka nebiga riwaayada marka waa ficilka nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee amar kuma jiro bukhaari amar kaliya sacid ma werinin saa uma usa werinin marka lafdigan waa lafdu muslim lafdigaani waa lafdu muslim xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya isaga e, idaa tashahada axadukum midkiin haddii uu taxiyaadsanayo ibnu daqiiqilciid meeshaan wuxuu yihi itixiyaadkan lama kala qaadin mid dambe iyo mid hore looma kala qaadin sidaa darteed ninka ku qaydo waa midka dambe oranayo daliila laga rabaa buyi laakiinse daliilku muslim booba ku sugan yahay in itixiyaadka dambe ducadan lagu akriyo ee aan kan hore lagu akrinaynin muslim riwaayo uu wariyey ayaa iyo ibnu khuseyme iyo ay soo saareen ayaa marka uu ku cad yahay oo muslim min riwaayati lwaliid ibni muslim can ilawsaaciyi wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa faraqa axadukum min atashahudi alakhiir midkiin hadduu dhammeeyo ou ka faaruq noqdo atixiyaadka dambe falyastacid billahi min arbacin ilaahay afar ka magan karo marka halkaa maxaa laga qaadanaa riwaayadaas muslim waxay caddaynaysaa ducadan mahalkeeday ku caddaynaysaa ducadan booskeeda waa halkee oo atixiyaadka dambe markuu dhamaado aadka dambe weeyaan maxalkeeda ama booskeeda ee kan hore laguma odhanayo riwaayada muslim baa marka caddaynayso inkastoo tanu ay tahay riwaaya caama hadda ay tahay falyastacid billaahi amar waayo marka amarkan culamada qaarkood cadaa ibn abi rabaax iyo daawuus iyo ayaa waxay u qaateen waajib inuu oo bacdi alculamaa oo salafka kamida salaada waa ku celi jireen qofka waaway waxay amri jireen <coughs> inuu salaada ku celiyo qofka ka taga ducadaada laakiinse rukni ma ahan ducada sida raajix haday ubadato marka waxay noqonaysaa waajib laakiin rukni ma gaari ma gaarsiisto oo salaadii ma ku gurayso falyastacid billahi min arbacin ko allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahanam jahanama cadaabkeedan ilah kaa magan gelaya ayb wamin cadaabi alqabri waxaa laga qaadanaya marka cadaabu lqabriga inuu jiro wamin cadaabi alqabri waxaa laga qaadanayaa cadaabulqabrigu inuu jiro aayadaha qur-aankana de waa laga qaadan karaayo annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wayawma taquumu saacatu adkhiluu ahla fircawn ashadda alcadaab yuhabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati dunya wafi laakhira waxaa kaloo laga qaadanaya sidoo kale eh, xadiidkan leana maxaa yeelay maxaa loo magangelaa cadaabulqabri maxaa ilaahay looga magangelaa hadduusanba jirinba muctazilada iyo dadka caqlaniinta ayaan ogolayn oo ayaga cadaabulqabriga inkiraayo oo diidaayo waxyaaba aan macno lahaynayna ku cileeyaan oo ay leeyihiin masalan qofkan qabriga galay ee laleeyahay masasaa qabriga ku jira oo masalan eh, waa lagu ciqaabayaa iyo qofkii waa cabaadaya iyo laleeyahay waxay leeyihiin waxaan haddii marka qabriga la faago lama arkaayo ay leeyihin marka waxa dhanba waxay ka dhigaayaanba wax iska khayaali camalay ka dhigayaan axaadiista rasuulka laakin alimaam ibnulqayim aa u jawaabay arwaaxda in la cadaabayo baciid maaha in la cadaabi karo arwaaxda iyo jasadki iyo kulligood baciid aha sababta ah waxaysa baciid ku ahaynba adiga haddaad la hurdo markaad hurdo ruuxdaada waa tegeysaa waa riyoonaysaa marka masalan xaalaadka qaar waxaad ku riyoonaysaa adoo dhibaato ku sugan oo cadow ka cararayo ruuxdaadi marka waa dhibaataysan tahay jasadkaagina indhib soo gaaraa laga yaaba sariirta ka dhacay waa dhacdaa sooma qofki inuu sariirtiiba ka dhaco intuu ku naxoreeyo ee hadhow marka nabare iyo wax soo gaaraan taasoo marka ibnulqayim wuxuu leey maxaa diidaya marka qabriga in lagu ciqaabo qofka oo ruuxan ruux ahaan iyo jisad ahaan labadaba ah. lagu ciqaabo wax diidaya malaha bal nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiis saxiixa uu ku sheegay cadaabulqabriga inay wax walba maqlahayen ilaa marka laga reebo jinniga insiga maaha hadday iyaguna maqli lahaayeen inay xamili lahayd ayuu nebigu sheegay sala allahu alayh ali wasalam culummada qaarkood marka arrintan eh, eh, culummada qaarkood ayaa waxaa kitaabu ruux ibnulqayim uu ku dhigay sheikhulislaam ibnu taymiyana kutubihiisa qaacidatun jaliila fi tawsil walwasiila uu ku dhigaa hadda ka hor marka aimadii hore nin kamida eh, koox kamida ah may duugeen markaasay meel xoga uga yarbaxeen ninka ay duugeenna waxaa lagu tuhmaya zandaqaa lagu tuhmi jiray markaas waxay arkeen fardihii meeshii daaqayay oo argagax ku dhacay oo kala cararay hal mar markaasaa sheekii saxiix muslim u akrinaya marka sheekha eh, eh, meesha xalqada marka dadka meeshaa soo duugay nin kamid oo ah meesha ku jiray markaasuu xadiidkii marka akrinayay xadiidkaasu marka markaas akrinayay uu ku keenay marka waxau yidhi marka baciid ma aha in waxaan ay u argagaxayaan cadaabu lqabriga halkaan marka ay ka dareemayaan laanna hal mar unbaa dareen kale marka waa xayawaankan ilaahay subxaana watacaala inay dareemayaan nebigaa noo sheegay sala allahu alayh ali wasalam insaanka un baan dareemayn marka haddaadan adiga dareemeynin un kaloo dareemaya jir marka inaad inkirto maaha waxaad adiga maqli karin oo adiga lagaaga naxariistay weliba inaad inkiraad ku dhufato waa khalad wa min cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa marka qabriga cadaabkiisa waa marka fiihi ibaatu cadaabi alqabri baa ku sugan xadiidkan axaadiis badan oo kalena waa jirtaa nebiga uu yihi istaciidu billahi min cadaabi lqabri istaciidu billahi min cadaabi lqabri mar kale nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi haadihi yahuudu tucadabu fii qubuurihaa tani waa yahuud qubuurteeda lagu cadaabayo waa fara badantaha marka axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam qubuurta cadaabkeeda u ka sheegay waxaa kamid a matalan eh, xadiidkii bukhaari muslim ay wariyeen min xadiid ibni cabaas ana nabiya sal mara nabiyu sala allahu alayh ali wasalam calaa qabrayni nebiga laba qabribau maray faqaala inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir wal cadaaba wax weynna laguma cadaabayo bal waa weyn yahay u nebigu caleyhi salaatu wasalaam ama axaduhumaa fakana laa yastatiru min albowl ama alaakharu fakana yamshi binamiimati midna namiimo ayuu dadka kula dhex jiray kan kalena kaalida iskama zuuli jirin marka waxyaabahaasoo dhan asbaabtii keenaysay buu marka hadlay nebiga mar dad la cadaabayo sheegay markaasu intuu laba geed geed ou intuu jebiye ayuu labada laan ou suray qabriga markaasuu yihi nabiga caleyhi salaatu wasalaam lacala allaha an yukafifa canhumaa maa lam yeybasaa ilaahay wuxuu marka xaqiiqa ku yahay inuu ka fududeeyo cadaabka labadaan laan intaysan qalalin marka ada haddii aan la cadaabeynin wax sheeka xariir ay tahay nebigu muxuu intaa u yeelayaa sala allahu aleyh waali wasalam wa min fitnati lmaxyaa walmamaati nolosha fitnadeeda fitnatu lmaxyaa waxaa loo jeedaa waxa qofka intuu nool ee lasoo gudgoonaanaya oo adduunye ah fitna adduunye ah fitna shahwo ah fitna jaahilnimo ah waxyaabahaas o dhan waa fitnatu dunya wey waxaana ugu daran midda qofka khaatimo saaga ku rido walciyaadu billahi fitnatu lmaxya nolosha gee ee fitnadeeda waxaa ugu daran saad u fitnaysan tahay intaad nooshahay markaad dhimatana inaad si xun u dhimato waa khaatimo xumada ibn lqayimna kitaabkiisa adaa- dawaa dad badan oo khaatimada ka xumaatay ayuu marka sheekooyinkooda soo guurina qofku marka waxaa saldhiga ah, wuxuu ku noolaado ku dhintaa sida badan way qaalibka ah, marka ninkii wanaag iyo khayr iyo ku noolaado wanaag iyo khayrka marka u dambaynaya ilaahay ku abaalmarinaya waladiina htadaw zaadahum hudan waaataahum taqwaahum qofkii isagu marka si xun u noolaayna wixii uu ku noolaa unbuu ku dhimanaya lidalika waxuu sheegay alimaam lqayim dad marka markoodii hore salaada dayici jiray oo jarta iyo baashaan marka la yihaahdo baalkan shadaranjiga iyo la yihaahdo aada u cayaari jiray markii dambe khaatimadoodiina marka laa ilaha la karsii waayo oo dhagaxdii marka uu ku ciyaari jiray keliya uun magacooda sheegsheegayo sheegayo qaar kale waxuu sheegay alimaam lqayim heesi jiray oo laa ilaha illa llahu lagala geli waayo qul or laa ilaha ila llahu dhe laa ilaha ila llahu dhe ma keli way see u dhahaa buu yihi midkood ilaahay baa ka hadalsiiyey sidee baan laa ilaha ila llah u dhahaa ma xasuusta inaan yowm min alayaam aan ilaahay usujuuday see laa ilaha illa llahu uleeyahay walciyaadu billah mid kale waxuu sheegay alimaam lqayim iyo cabdilxaq ilishbili iyo waxay sheegeen inuu isagana sidoo kale marka dadkan aad naagaha iyo waxaas ku eh, xun inuu ahaa markii dambena iyagoo isagoo naag marka uu ku eh, gabyaayo oo dhintay marka iyadoona laa ilaha illah udhah la leeyahay yaa ruba qaa'ilatin yawman eh, uu lahaa yaa ruba qaa'ilatin yawman idaa balagat ayna ariiqu ilaa xamaamin min jaadi hadalkaasuu ka bixi waaye waa ku khafiif marka qofku waxa uu ku noolaado ayuu ku dhintaa taa marka in lala socdo saa darteed nabiga caleyhi salaatu wasalaam fitnadan qofka in diinkiisa laga fitneeyo inta uu nool yahay aaduu nebigu uga taxadari jiray oo wuxuu aada u badi jiray allahuma yaa muqaliba alquluubi thabit qalbii calaa diinik ayuu aada u badi jiray ilaa caaisha radia allahu canha ay tiri maa akara maa taqulu eh, maa taquuluhuna yaa rasuul allah inta aada ducadan akrinaysa badanaa bay tiri rasuulka ilaahay markaasu wuxuu yidhi yaa caaisha ina alquluuba bayna isbacayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa quluubtu laba farood oo faraha allay ku jiraan sow rabuu ilaahay u gudgediye marka aniga ma ogi buu yii nabigaa marka saa odhanaya sala allahu alayh ali wasalam cabsidaas qabay annaga xaggeen joognaa marka ilaahay laga cabsado dariiqa islaamka in lagu daa'imo lagu dadaalo athabaatu cala alislaam in islaamka lagu sugnaado xata almamaat ilaa qofka uu ka dhinto si waxa uu ku dhiman doono ma yaqaano laakiin hadduu dadaalo allana uu baryo isticaano iyo cibaada labadaasba uu sameeyo oo iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin oo si fiican u dabaqo khayr iyo wanaag baa marka loo rajeynay ah, iyo dalabulcilmiga uu ku dadaalo cilmiga ku camal falkiisa fitnat lmaxyaa marka taas wa min fitnati lmaxyaa walmamaati iyo geerida fitnadeeda geerida fitnadeeda laba macno ayaa culummada ku fasireen meeshaan macno waxa uu yahay marka uu dhiman rabo agteeda haddii marka saa la yidhaha min fitnati lmaxyaa walmamaati ay cinda almamaati markuu dhimanayo agteeda waa mid hadda aan kasoo hadlayna marka maxay noqona fitnat lmaxyaa baa waxay noqonaysaa wixii ka horeeyo sakaraatulmowtka fitnatulmaxyaa fitnatulmamaatna marka la dhiman rabo agteeda tafsiirka labaad macnaha labaad wuxuu yahay oo min fitnati almaxya walmamaati waxaa loo jeeda geerida kadib waa qabriga geerida kadib oo qabriga ah baa loo jeeda haddii marka macnaha lagu fasiro soo tikraar ma noqonayso marka oo min cadaabi ilqabri baana hore usoo marnay walmamaati haddii iyadana qabriga fitnadiisa lagu fasiro soo tikraar ma noqonayso ma noqonayso sababta waxay tahay tanna waa fitna taasna waa cadaab fitnaduna cadaabkay sabab u tahay fitnaduna waa lcadaab saa daraadeed marka wasababu hayru lmusabab sababta iyo kii sababta loo ahaa isku mid ma noqonayo marka macnaha dambe marka laba macno kala noqonaya isku ogow wa fitnati lmaxyaa nolosha fitnadeeda walmamaati iyo geerida fitnadeeda oo fitnat lqabri waa qabriga in ilaahay ugu fidneeyo kaa marka eh, eh, taas eh, ilaah min fitnat lmaxya baan kaa magangela iyo walmamaati qabriga fitnadiisaan kaa magangela kii horena muxuu ahaa qabriga cadaabkiisa cadaabku marka waa xanuunka waa naftirkiisa fitnadana waa wixii sabab u noqonayo qabriga dhexdiisa marka inaad ku cadaab aada ku mudato ibnu daqiiq ilciid saas u kala dhiga wa min shari fitnati lmasiixi dajaal dajaal masiixu dajaal fitnadiisa sharteeda ilaah kaa magangelaya almasiix marka waxaa loogu bixiya dhulkao dhan buu camimaya ma intaan ka hayn maka madiina muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray isaguna marka waa dajaal nin jira wa marka haddau noolya nafsatiisa liana xadiidkii muslim ku sugnaa min xadiidi faatimata binti qays tamiimu daari ayaa doon waxay kula jabtay meel badaha kamida ah markaasuu soo arkay bahal jafaasa la yidhaahdaa waday markaasasay u waday meel qaryo yaray geysay nin ku xirxiran oo arkay markaasay marka iswaraysteen markaas waraysi dheer oo uu yidhi nebigii meeshaas kasoo baxay ma soo baxay meesha dhabariya ka waran beenab ilaahi ka waran markii dambe tamiimu daari oo soo laabtay oo kusoo laabtay e, e, madiina ayuu nebigu u sheegay sala allahu alayh ali wasalam qisadii markaasu wuxuu yihi waxaan marka dadkii igu wuxuu yihi salaadan asalaata jaamica ayaa la yidhi dadkii markii loo wacani nebigu wuxuu sheegay ninka uu soo arkay tamiimu daari dajaal macnaa ma garan karna de sida uu ku nool yahay iyo sidiisa kale iyo wakti unbana soo bixi doono sida nebiguba sheegay sal allahu calayhi waalihi wasalam wati waktiyada kamida soo bixi doono iyadana marka dadka caqlaaniyiinta waa inkiraan waxay yidhaahdaan wax dajaal la yaraa ma jira sharta unbaa badanaysa dajaal sharta unbaa loo jeeda aa qalad dajaal nin jira oo hal ila oo beyna caynayhi kaafa ra ay ku qoran tahay waxaan jirin ma has loogu qoraa marka kuwo kalena marka diinkii siwadii la rabaa zoonkan dambe laysaga fasiltay kuwo kalena waxay leeleeyihiin ay yihaahdeen dajaalkan la sheegayo doolarka waa dhaheen doolarka marka doolarka hal il laga raadinaa il ayaa laga raadinaya waxaas diin laguma fasiro ilahay in laga cabsala sharciga ilaahay marka haddii wax walba laysaga fasiro waa dhibaata muttafaqun caleyhi bukhaari muslim ayaa xadiidka soo saaray wafii riwaayati limuslimin riwaaya muslim usugnaatay idaa faraqa axadukum midkiin haddii uu ka faaruq noqdo min atashahud alaakhiiri atexiyaadka dambe uu ka faaruq noqdo waatan marka riwaayada ujeeda muslim uu weriyey tan marka ibnu xajar muxuu u keenay wuxuu u keenay tii hore atexiyaadka dambe miya mase waa midka koowaad labadaba waa waa macquulay ku ahayd riwaayadii hore oo mutlaqay ahayd riwaayadanna waa muqayid atexiyaadka dambe ayuu kusoo qeydaya wacan abi bakrin sidiiq radia allahu canhu anahu qaala waxa uu yidhi lirasuulilahi ku yidhi sala allahu alayh ali wasalam callimnii ibar ducaaan duco adcuu bihi aan ku ducaysta fii salaatii salaadeyda dhexdeeda qaala waxa uu yihi nabiga qul waxaa tiraa allaahuma yaa allahu allow inii anugu dalamtu nafsii nafteydaan dulmiyey dulman dulmi kasiiran fara badan walaa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga maahan faqfir lii ilaahu ii dhaaf makfiratan dembi dhaaf min cindika adiga xaggaaga ka ahaaday warxamnii ilaahu ii naxariiso inaka adigu anta algafuuru mid dhaafitaan badan baati anraxiimu naxariis badan muttafaqun caleyhi xadiidkii bukhaari muslim baa soo saareen tanna marka waa ducooyinka salaada dhexdeeda lagu akriyo abubakr radi allahu canhu nebiga ayuu wuxuu su-aalay ku yidhi duca salaada dhexdeeda ku ducaysta bar waxaa laga qaadanaya halkaas asxaabta say cilmiga nebiga uga dalbi jireen abubakrna sidiiq oo maalin walba nebiga la joogo ayaa haddana ducooyin zaa-id ayuu nebiga weydiisanaya sala allahu aleyh ali wasalam marka qofka inuu ka daala ma aha dalabulcilmiga han kale waxaa kaloo salaada dhexdeeda nebiga marka ducadan buu baray halkee waay marka ducadan maxalkeeda meel laguma sheegay tashahudul akhiirka maa lagu ducaysanaa ataxiyaadka dambe may ku jirtaa sujuudda dhexdeeda maa lagu ducaysanaa intaba culamada waa dheheen maadaama sujuudda ay tahay meel lagu ducaystaa meesha ugu dhawaanshada badan aqrabu maa yakunu lcabdu lirabbihi wahuwa saajid culamada qaar waxay leeyihin ducadan sujuudaa lagu akriyaa qaarna waxay leeyihin maya ataxiyaadka dambe meeshaad ku akrisada salaada dhexdeeda baa la rabaa in lagu akriyo meel ducada munaasab u ah marka oo labadaas meel mid kamida u ah ayb ducada marka waxaa ku jirto allahuma inii dalamtu nafsii dulman kathiiran ducadan marka waa duco iyadana sheikhulislaam ibnu taymiya risaala u ka alifay fii sharxi haadihi eh, ducaa ducadan tan ah sharxeeda risaala u ka alifay marka eh, waxay ku jirtaa jaamic lmasaa'ilka ayay ku jirtaa eh, wuxuu ku bilaabayaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ducadan uu abubakr sidiiq uu baraayo horta inuu qiro qofka dembigiisa inuu qirto markuu dembigiisa qirto kadibna ilaahay inuu weyneeyo oo alla weyneynta waa mac marka walaa yakfiru dunuuba ilaa anta ilaahu dunuubta cid dhaaftaa ma jirta adiga maahan ammaan waa ilaahay baa la weyneyna kadibaa marka mas'aladiisa iyo dalabkiisa u geysanay faqfir lii maqfiratan min cindika marka waxaa ku jirta adabu ducaa ayaa laga qaadana marka hore horta inaad adiga muujiso dembigaaga iyo taqsiirkaaga iyo gabadfalkaaga kadib inaad marka alla weyneyso kadibna aad alla weydiisato waxa aad weydiisanayso halkan marka ishkaal yar baa ku jiro ishkaalku wuxuu yahay abubakrin sidiiq oo sidiiq dhan ah sideebuu u dhahayaa allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiiran waa maxay dulmi fara badan baa nafteeda dulmiyey abuubakrin ah, sidiiqna waa taqaanaan cidda marka bacdi culamaaba marka oo aan iyagu waxaan ujeedaa bacdi naas ayaa xadiidka siyaabo kale marka u sharxay oo meel kale la aaday iyagoo isdhahayo abubakrin sidiiq dulmi weyn ha u nisbaynina dulmigaba waxay u moodaan buu yihi sheikhulislaam ibnu taymiya dulmi markii la sheegaba zina iyo liwaad iyo dunuub xunxunun baa kusoo dhacaysa dulmigu waa ka gudawen yahay macnaha shay kastoo adiga maslaxadaada haam u ah dhibaato iyo mafsidana kaa dheeraynayo waxaa weeyaan marka eh, shay kastoo adiga yani maslaxadaada wax unu dhimaayo waxay noqonaysaa waa dulmi intoo raala ah kaada dulmiga dulmiga midaa wuxuu yahay shirki waa wenyahay midbaa bidcaa macsiba bau noqon karaa xataa dunuubta yareer dulmi dulmigay gelin saa darteed sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay dulmigan qofka ducada akrisanayo waa hadba qof walbaa bixasabihi ayuu dulmigan ku jiraa ayb oo waxa uu sheegay ishkaalkan uu ku bixiyey wuxuu eh, jawaab uga dhigay eh, waljawaabu ana ulma ulmu nafsi weyaan eh, nacam ana ulma waa ulmu nafsiga anwaacun mukhtalifatu wadarajaat mutafaawitatun wakulu axadin dalama nafsahu calaa qadri darajatihi wamansilatihi nin kastaa naftiisa waa dulmiyey calaa qadri darajatihi buu dulmiyey inta darajadiisu ay tahay marka waxaa laga yaabaa abubakar iyo kale marka laga hadlaayo waxyaaba anaga anaanba dulmi u arkin doon asaga dulmi u arko naftiisa ou dulminayo saa darteeda ducadaan u baahan yahay waa nin walbaa iyo marka darajada uu joogo maxaa yeele abubakar iskaba dhaaf abubakar dembigu waa ku banaan yahay macsuum ma aha abubakar ambiyada ilaahay baa waxay leeyihiinba rabbi inii dalamtu nafsii fakfir lii fakafara lahu inahu huwa algafuuru raxiim nabiyullaahi muuse soo maa wax sida qaala rabbi inii dalamtu nafsii nafteydaan dulmiyey ba u leeyahay qaalaa rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunana min alkhaasiriin sidoo kale nabiyllaahi eh, eh, nuux markii la yii eh, qaala inii markuu yii qaala rabbi inii acuudu bika an as'alaka maa laysa lii bihi cilmun wailaa takfir lii watarxamnii akun min alkhaasiriin marka ambiyada ilaahay baa mada nabiyllaahi yunus malaayiga markuu cunay <clears throat> xuudka muxuu yihi laa ilaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aalimiin dulmigu maaha sida dadka qaar usawirayaan waa ulmi nin walbaa ulmi biqadri darajatihi ayaa dulmigiisu marka uu naftiisa dulmiyey qof baa laga yaabaa matala nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leey inahu la yuqaanu calaa qalbii wa inii la astakfiru fi lyawmi akara min sabciina mara toddobaatan jeer ka badan baan anigu ilaahay dembi dhaaf weydiistaa dadaa marka waxay dhahay nebiga dembi dhaafkan uu weydiisanayo waxay tahay dembigii aadam dembigii aadam ayuu dembi dhaaf ku weydiinay iyo ummadiisa gadaal ka imaan doonta dembigooda waa waxa uu maalin walba dembi dhaaf ka weydiina taas khalad waay macnaha xadiidkana ma sheegayo nebigana de dembi dhaaf ummad gadaashiisa imaanaysa dembi ay gashay wax say dhibi ay u tahay ma ma laha heer uu yihi inahu la yuqaanu calaa qalbi qalbigeygaa la daboolaa ma dhahayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka macnaha meesha ku jira un waxa ay tahay nin kasta yani rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo kale mararka qaar masaalixda muslimiinta ayuu ku mashquulaya waxaa laga yaabaa inuu uga mashquulo munaajaatu rabbihi rabbigiis lafaqidii oo lafaqayo camal saalixoo kale uu ku dhex jiraa ogow wuxuu isu arkaa marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu gaboodfal samaynayo shukrigii ilaahay intii loogu talagalo inuusan gudanin inuu isu arkaa laga yaaba marka saas darteed uu istikfaar raacinayo marka maaha marka la sheegay dembi dhaaf iyo istikfaar marka la maqlo qofku inuu suuraysto oo ninkaanu ma zinaysta inuu suuraysto maaha dadka ahlu cilmiga marka iyagu eh, ambiyada ilaahay iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo mu'miniinta caadiga ah iyo dadka marka eh, eh, yani faasiqiinta marba ah, biqadri nafsihi unbaa marka taqsiir unbuu dareemaa qof walba oo muslim marka macnaha meesha ku jira markawaa macnahaas nusuusta in la macno tira ma aha walaa yakfir dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga maane faqfir lii maqfiratan min cindika warxamnii i naxariisa inaka anta algafuur raxiim muttafaqu calayh wacan waa'il ibni xujrin radia allahu canhu qaal sallaytu maca nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga maciisaan tukaday fakaana nebigu wuxuu ahaa yusallimu mid salaamo naqsa can yamiini midigtiisa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wa can bidixdiisana assalaamu calaykum waraxmat ullah nusqadan marka eh, aniga aan haysto waa nusqada ugu saxsan eh, kulle nusaqda buluuqulmaraamka ugu saxsanay kamid tahay haddaysanba midda ugu saxsan marka barakaatuhu dhanka bidicda ma uunan ku darin kutubta kale laakiin oo daamacan labada dhinacba barakaatuhu barakaatuhuba uga qoran rawaahu abu daawuud baa weriyey bisanadin saxiixin marka nushadan kitaabka madbuuca ah oo baa labada dhinac ku dhacday waana khada marka faaxish ah. inkastoo culamada qaarkood ay leeyihin labada dhinac barakaatuhu in loo dhaho waa banaan tahay oo sunan abi daauudkay ku sugan tahay ayuu leeyahay laakiin sunan abi daauudka nusqooyinkan hadda annaga aan hayno ma ku taalno barakaatuhu oo dhanka bidix ah ma ma ku taallo xaafidka xaafid ibnu xajar naftirkiisana eh, ayaa waxa uu tilmaamaa kitaabkiisa nataa-ijul afkaarka oo ku taxqi oo ku taqriijiyey adkaarka ayu wuxuu ku sheegay wa barakaatuhuda dhanka bidix abu daauud kuma sugnayn marka nataijul afkaarka uu ku diiday oo lafdigan wabarakaatuhu oo dhanka bidix ah waxa uu leeyahay abu daawuud kuma sugna marka nusakda buluuqulmaraamka laftirkeeda marka waxaa laga yaabaa nusqada ugu saxsan midda aan ku dareyni dhanka bidix oo barakaatuhu aan ku ziyaadinayn ayb xadiidka markaas waxaa laga qaadanaa salaamta in salaamo noqsi layska rabo oo nebiga uu salaamo noqsan jiray salaamo naqsigasi ma rukni may ahay salaada kamida mase rukni ma aha sida raajixa waa rukni oo ninka hadduusa salaamo noqsanin weli salaad buu ku jira saa darteed marka xadiidkan ayaa laga qaadanaya maadaama nebiga uu salaamo noqsaday yirina salluu kamaa ra-aytumuuni usalliina uu yiri waa waajib maaka rukni weeyay salaamo naqsiga waxaa kaloo laga qaatay salaamo naqsiga sidoo kale rukniyadiisa miftaaxu salaati duhuur salaada fureeda waa dahaarada wa taxriimuha takbiir taxriimkeedu waa allahu akbar wa taxliiluha tasliim waxaa looga xalaaloobaa salaada assalaamu calaykum waraxmat ullah mar haddii waa looga xalaaloobaa la yidhi qofku haddownan dhihin weli xalaal ma aha marka inuu hadlo iyo inuu wax cuno iyo inuu qof la khidaabo iyo weli uma banaano marka xanafiyada ayaa waxay leeyihiin salaamo naqsigu rukni ma aha oo ayagu waxay leeyiin qofka hadduu fadhiyo qadri atixiyaadka la akriyo kale uu fadhiyo ou iska kaco khalaas salaadiisa taam waayleeyihin xadiis daciif oo abu daauud ku sugan ay daliishanayaan qofku hadduu xadasa xataa oo weysadu ka jabto marku sujuudda labaad marku kasoo kaco soo fariisto hadday weysada ka jabto salaadiis waa taa noqotay leeya maxaa yl salaamo naqsigu maba loo baaha rukni ma ahan laakin de waa madhab aada daciif u ah nebiga waa salaamo noqsada waa kan salluu kamaa ra-aytumuni usallii waa yiri wa taxliiluha tasliimuna waa yiri siyaqda marka siiqooyinka loo salaamo noqsado waa sidee assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatuhu assalaamu calaykum waraxmat ullah haddii barakaatuhu lagu darana culamada qaar baa waxay leeyihiin nusakda marka qaarkood abu daawuud iyaa lagu arkay iyo kuwa culama dhahay dhahayaana jiraan oo risaala waxaa ka alifay sheekhan alfiyatu suyuudiga sharxay iscaafuda welwadarka iska leh ayaa risaalo ka alifay aada u yahay ureyqaad yahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu assalaamu calaykum waraxmatullah ko assalaamu calaykum waraxmatullah midigta assalaamu calaykum waraxmatullah midigta sidaasaana nebigu ugu badnaan jira lama rabo yani kuwa kale siiqooyinka kale nebigu axyaanan buu samey jiray midda ugu badnaa waxay ahayd assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah marka taas in loo badiyo sunada nebiga tii ou qaaliban sameey jiray in la badiyo tan kale marmar la iska sameeyo maxaa kaloo iyadana soo aroortay assalaamu calaykum waraxmat ullah midigta assalaamu calaykum assalaamu calaykum saddexdaas siiqaa soo aroortay amaa halka tasliimo halka mar in la salaamo noqsado waa cilaa ku sugan xadiidkeeda aimatu lxadiid aktaruhum waa daciifina ibn cabdilbar baana aad tamhiidka iyo istidkaarka iyo meelaha uga hadlo iyo alcuqayli saaxibu kitaabi ducafaa a'imo badanna marka waa u sugaan arrintaas iyada marka halka tasliimo xoogaa marka ma eh, waa waa xadiidkeeda cilaa ku sugan wacan almugiirati bni shucbata radia allahu canhu qaal radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ah yaquulu mid yiraahda fii duburi kulli salaatin maktuubatin salaad kastoo maktuuba ah la waajib yeelay dabadeeda wuxuu dhihi jiray nebiga laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allaahuma ya allahu laa maanica mid manciyaa ma jiro oo diidaa limaa acdayta waxaad adiga siisay walaa mucdiya mid siiyaa ma jiro siin karo limaa maacata waxaad adiga diiday walaa yanfacu ma anfaco daljaddi midka dheefta u saaxiibka ah, a adiga xaggaaga aljiddu dheeftiisama anfaxay dheef iyo xoolaha uu haysto waxba uma tarayso adiga xaggaaga waxba kagama tarayso muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray xadiidkan marka almugiiratu bnu shucba waxa uu ku yimid qisadiis wuxuu ku yimid mucaawiya wuxuu yidhi iisoo qor wax aad xadiid nebiga aad ka maqashay iisoo qor buu yii markaasaa mugiira kaatibkiisii waraad iyo wuxuu amray inuu qoro ducadaan nebigu wuxuu dhihi jiray dubura kulli salaatin xadiidkan u qoray markaasaa mucaawiya loo diray maxaa la yidhaha marka qaabkan oo kale xadiidka marka laysugu gudbiyo mukaataba mucaawiya marka halkaas waxaad ka qaadanaysaa marka amiirka musli isagoo mucaawiye ahaa marka amiirulmu'miniin isagoo ahaa ayuu haddana cilmiga dalbaayay oo uu dhahaya asxaabta war maxaad nebiga ka maqasheen iisoo sheega ayuu dhihi jiray marka cilmi in la dalbo oo wax laisweydiiyo marka aad bay u fiican tahay khusuusan cilmigu maraatibtiisu waa kala waa kala duwan tahay martaba waxay tahay cilmiga in la qaato oo qof mucalima masalan laga qaato martabada labaad waxay tahay cilmiga in la mudaakareeyo oo dadkii marka isku isku marka eh, markay dadki isku yimaadaan majaalista isku imaadaan masaa-isha inay isweydiiyaan masaladaas maxaa ka xasilay masaladan xadiidkeeda saxiix miya daciif miya ciladaas maxay tahay in marka cilmi majaalistu marka ay noqdaan taas ayaan cilmig badana oo ku ku taasuusa cilmiga qofka uga dhumaynin hadduu sameeyo sidaas meelaha laysugu yimaado haddii cilmiga looga sheekaysto badanaa ma dhumaayo oo salafku waxay dhihi jireen adim lilcilmi mudaakaratan fa xayaatu lcilmi mudaakaratu cilmiga waxaad u daa'im yeeshaa mudaakaro daa'iman dad aada la akrisato qofaada wax ka faa-iideynin saaxiib aada ka dhiganina fa xayaatu lcilmi mudaakaratu nolosha cilmiga waa mudaakarada annagana marka haddaan soomaalina cilmigeena wuxuu isaga badan yahay haddii cilmi la raacdo majliska in kitaab lagu dhegeysto haddii loo bato layskugu celiyo la kala tago cilmiga qaybo badan oo naga maqanaa jirtay kamid tahay mudaakarada qofka weliba waxaa la rabaa inuu la mudaakareeyo qofka cilmi yar qof la cilmi dhan qofka cilmi badan intaba oo waxay dhihi jireen culimmada salafka laa yanbulu rajulu qofku caaqil ma noqdo nabiil ma noqdo xataa yaktuba caman huwa fawqahu wacaman huwa duunahu wacaman huwa miluhu wacaman huwa miluhu qof isaga lamida qof ka hooseeya qof ka koreeya inuu wax ka qoro hadduusa saa yeelin qofku nabiil ma noqonayo cilmigu marka ma ma gala hadda laba saxaabi waa fiiri saxaabi ayaa saxaabi kale waxula isoo qor xadiis isoo qor waxaa kaloo sidoo kale jaabir bn cabdillahi waa ogtiya masiirata shahrina u oo cabdullahi bin unays uu kasoo maqlayo marka cimraan bn xusein radiallahu canhu markuu eh, dadkii reer yeman ay nebiga u yimaadeen oo ay nebiga eh, reer bani tamiim ay u yimaadeen yaa bani tamiim aqbilu lbushraa bishaarada aqbala markaasu wuxuu yidhaahdeen yaa rasuul allah noo bishaarayse nasii maxaad nasiinaysaa markaasu wuxuu yidhahden reer yemana ah marka eh, reer yemanu marka wuxuu ku yidhi aqbilu lbushraa ree marka nebiga bishaaradii waa ka aqbalay markaasoo waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah akbirnaa can awali hada alamri arrinkan adduunkan soo ku bilaawday nooga sheekeeyay dhaheen yaa rasuul allah cilmigiisu mas'alo cilmi markaasaa cimraan ibnu xuseyn wuxuu yihi rati banaanka iigu dabranaayo la iisoo sheegay inuu iga fakado markaasaan ka daba tegay intaas marka waxaan maqlay nebigu yihi kaana allahu walaa shaya kaana allahu walaa shaya macahu saasoo kale xadiidka taasaan maqlay intaasuu nebigu u sheegay ilaaha a jiray iyadoo waxna maciisa aysan ahayn aysan la joogo meeshaas markii la maraayo loo soo sheegay ratigay waa kaaba ratigii buu aaday markaasu aada uga qoomameeye wax gadaal laga sheegay ma ogiyi intaas dhaaftay uu ka qoomameyna marka saxaabigaas ibnu xajar raximah llahu tacaalana wuxuu yidhi xadiidkaas duruqdiisao adan tatabucay si aan bal u ogaado nebiga wuxuu ku siyaadiyey ee cimraanna uusan wariyey bal in rag kale ay wariyeen in kale inaan raadiyo waxaan ku istaagay yiri markii dambe inaan nebigu intaas kuusa dhaafin marka fiiri qofkaa sow cilmiga ugu hunguri weyne yani meesha marka adduunya uma hunguri weyneyna cilmiga nahan badanay u qabeen waxaan meel un ka gaar meesha ugu dambaysa soo taabo wax loo dhaho cilmiga ugu fiican hay marka cilmiga mudaakaradiisa in lagu dadaalo mudaalacadan in la barta oo kutubta la mudaalacaysto oo marka qofku inuu kutub addow awood u leeyahay yeesho haddii kale makaatibta meelaha kutubaha lagu daalacda yimaado sida wax loo daalacdo u barta lama rabo qof aan hal mas'alana baaro karin alfiyat bni maalin akrisana ama akristay waa waa khasaaro wa alfiyada iyo culumtan waa aalo waxayna aalo u yihiin in lagu faa-iido oo lagu akristo kutubaha mar ha lagu dadaalo masaishaas xadiidka marka waa xadiid saasa dubura kulli salaatin maktuubatin ule salaad kasta oo maktuuba marka sunanka salaadaha nawaafisha laguma akriyo ducadan waxaa iskale maktuubada iskale shay walba booskiisa in la dhigo marka de tawxiid wada waa ujeedaa nebiga adkaartiisa o dhanna waa wada tawxiid alfaadda nebigana waa waxyi cid gaari kartaa mala iyadoo kale cid keeni kartaa mala haddii laakiin dadka lagu daaliyo alfaad aan soo aroorin waa wareer oo waqtiga looga dhumiyo dad baad arkay marka salaadii dukanaya salaada subax boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dikri aan soo aroorin ay waqtigii ayuu daldalaa ilaa qoraxda ka soo baxay hadduu inta nebiga ka sugnaatay akri lahay maanta waa bay u ahaday waxaadna garanaya dikrigu ka nebiga ka sugnaaday inuu ka fiican yahay mid dadku ay iska yeelaan xilliga waxyiga uu soo degayay ee nebiga ayaa juwayriya ayaa nebiga uu soo agmaray iyadoo akrinayso adkaar markaasu wuxuu ku yidhi waa ka tegey barqadii haddana kusoo maray weli iyadoo adkaartii wado waa adkaar mudlaqa ah ayay akrinaysa subxaana allahi iyo kale markaasu wuxuu ku yidhi maweli sidii aan kaaga tega miyaa tahay haa markaasu wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam aniga gadaashaa waxaan iga farkalmadey low wusinat maa qulti waxaad adiga dhahday haddii loo miisaami lahaa waa ka badnaa lahayd waxaan anigi in afar jeer bis afar kelmadood bis subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wa carshihi wa midaada kalimaatihi intaasaa marka waxay tahay intay fadhisay oo dhan intaasaa ka qayb ka waxa badnaa wacan sacd bn abi waqaasin radia allahu canhu qaal ina rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka kaana wuxuu ahaa yatacawadu mid magan gala bihina kuwaan dubura dubura salaati salaada gadaasheed ayuu magangeli jiray magangelid ducadan allahuma ya allahu ini an acuudu bika adaan kaa magangelayaa min albukli bakayltinimo waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min aljubni fulaynimo waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min an uradda in la ii celiyo ilaa ardali cumrikiisa xun in la ii celiyo waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min fitnati dunya adduunye fitnadeeda waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa rawahu lbuaariy buhaari baa wariyey marka nebiga isticaadaadkiisa ibnulqayim kitaabkiisa tafsiiru mucawidateyn wuxuu leeyahay nebiga magangelayaalkiisa ilaahay uu magangeli jiray waxyaabaha uu ka magangeli jiray marka la fiiriyo kulli waxay isugu soo laabanayaan laba waxyaabood cadaab iyo sababkiis bis cadaab iyo sababtiis unbu alla ka magangeli jiray haddaad wada fiirisana waa sidaas cadaab lqabri fiiraad waa cadaabkii waay waa xanuunkii laftirkiisa asbaabtii keenaysay waa maxay fitnati dunyaa baa keenaysa waa kaas marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka magangelkiisa waxa uu alla ka magangelaya hadaad fiiriso imaa waa sabab cadaab ku hogaaminayso amaba cadaabka laftirkiisa ilaah ka madoobin ducadiisaan markuu sujuudsanaay ou akrin jiray allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wa bimucaafaatika min cuquubatika wa bika minka marka ducada iyadaa fiiri maxaa ku jira allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika ilaahu ridahaagaan magangelaa caradaadaan ka magangelaa wa bimucaafaatikaaaan magangelaa caafintaada min cuquubatikaan ka magangelaa cuquubadu waa maxay waa waa waa waa xanuunkii waay waa cadaab waay sakadka carada allana waa maxay sababta cadaabka keenaysa adciyada nebiga kulligooda fiiri adiga isticaadada nebiga oo dhan ama waa sabab cadaab ku gaarsiiyo ama cadaabka naftirkiisaba hataa asraarta ku jirta adkaarta weligaa iska baro dikri layska shubo ama layska daldalo waxaa ka qiimo badan macnihiis inaad fahamto dikriga lidaalika kutubaha adkaarta lagu sharxo aada u akri qof walba aada ha u akriyo si uu u ogaado waxa u akrinaayo oo u istixdaarsada wacan thawbana radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idan sarafa hadduu gadoomo min salaatihi salaadiisa uu ka gadoomo istakfara allaha halaatan allow dembi dhaaf weydiisan jiray saddex jeer istaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah wa qaala allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta ya daljalaali walikraam allahuma ya allahu allow anta adiga assalaamu ayaa tahay ka addoommada nabadgeliyo ama assalaamu mid nabad galay oo xumaan ka nabad galay hata iyo nuqsaan oo dhan waminkaadii xaggaaga assalaamu nabadgelyadu ay tahay iyo nuqsaan laga beri noqdo iyo adi xaggaaga unbay ka ahaataa xaggaaga loo raadsana tabaarakta ya da ljalaali walikraam tabaarakta tabaarakta waad saraysay ama tazaayad ixsaanka ixsaankaagu waa batay ya da ljalaali walikraam allah weynaanta imaamuska u saaxiibka rawahu muslim muslim baa xadiidkaa weriye marka markau ka baxo sidaan buu dhahaya salaada qofka istikfaartu marka waa maxay istikfaartu dee waxay tahay taksiirka salaada dhexdeeda ka imaanayo sidii loogu talagalay aada u gudanaynin ayaad istikfaar raacinaysaad ku kabaysa wacan abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man sabax allaha qofkii alla tasbiixsano alla nasaho dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda thalaatan wa thalaatiina soddon iyo saddex waxamid allah alla mahdiyo halaatan wa halaatiina soddon iyo saddex wakabar allaha allana weyneeyo allahu akbar dhaho halaatan wa halaatiina soddon iyo saddex riwaayana waxay leedahay wakabar allaha arbacan wa halaatiina soddon iyo afar ay oranaysa fa taadaasi tiscun wa tiscuuna sagaashan iyo sagaalwa wa qaala tamaama almi-ati boqolka dhammaystirkeedana yidhaahdo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir gufira lahu khataayaahu dunuubtiisa waa la dhaafaa wain kaanad haba ahaato hiya iyadu dunuubtaasi misla zabadi lbaxri badda dirabkeeda oo kalada ha ahaato xumbadeeda badda xumbadeedaba hala eaa dunuubtiisa hala ekaato rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey kan marka waxaa laga qaadana iyadana dikrigan dukuur almaktuubaat salaada waajibka gadaasheed in la fadhiyo qofka adkaartan uu akriyo inuu hore ka <clears throat> inuu ka caado yeesho salaada kadib inuu orda lama rabo qofka khaasatan dadka ahlu dadka khaasatan ahlu sunnada diinka waxaa la rabaa axaadiista inay ku dhaqmaan iyaga iyagaa ugu owleysan waxaad arkaysaa dadkii dhalinyarada ah badankood wax masaajidka fadhida male waa ordaya mar walba qofka dan male uu ordaa ma jirta in la isbaro adkaartan marka la fadhiyo qofka meesha uu ku leeyaado cabaar waa inuu ku dadaalo adkaarta qofka silaaxiisa waa qof aan adkaar lahayn waxa weeyaan qof aan dacwo wadi karin qofaan ansaari lahaynna xataa xaajaadkiisa ma toosi karaan sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu dhihi jiray subax adkaarow lahaan jiray ilaa qoraxda ay kasoo baxo cid la jirta ma jiro ilaa ay qoraxda kasoo baxayso markaasu wuxuu dhihi jiray haadihi kadwatii midaan quraacdeyda waayu dhihi jiray haddii aan iyada ka tago wax quwo ama dareemayo dhihi jiray maalintaas marka culummada aada u jeedaanoo ilaahay magaca fiican adduunyada ugu dhaafay ama kutubtooda lagu nafciyey kulligood waxaa weeyaan adkaarta iyo akhlaaqda iyo yani aadaabta iyo caqaaidka iyo dhinac walba marka waa k waa ka dadaali jire xadiidka marka muslim baa soo saaray xadiidkan maxaa laga qaadanaya xadiidkan sidoo kale ibnu xajar siduu leeyahay adkaarta tira haddii lagu xadido in tiradeeda lagu koobo oon laga badiyo leanna haddii ninku waxau rabo oo iska samayn karo soddon iyo saddex dheh lama dhehe soddon iyo saddex maxaa lagugu gooyey sharcigaa garanayo xikmada ku jirto adiga un ha dhaafin hadday dhacdo marka qofka dikri cadad loo yeelay inuu dhaafiyo waa la kala qaadaa hadduu u dhaafiyey biniyati dikrigan waa la badi karaa min baabi wafcalu lkhayra waay hadduu saa u yeelayo dikrigiisa xataa ma ansaxayo kii hore wax ajir ku heli haddii laakiin uu dikrigiisa caadigaa ah uu dhammaysto niyadiisa markaa uu dikrigan soddon iyo saddexdii sod saddexdii sod markau dhameeyo kadib hadduu iska subxaana laysanayo dhib male markaas wix ka dambeeya niyadow laakiin ku kala soocay ibnu xajar saasuu leeyahay وعn abi bkri الصdيq وعn mعاad bni jbl radi الlه canhu ana rasuul الlahi slى الlه عlيه لي وsلم qaala lahu wuxuu ku yihi nebiga uusiika yaa mعaad mcaado waan kula dardaarmaya laa tadcana ka tegin dubura kuli salaatin salaad kasta gadaasheeda an taquula inaad dhahdo allaahuma acinnii calaa dikrika allaahuma ya allahu allow acinnii igu kaalmey aniga ikaalmey calaa dikriga dikriga calaa dikrika dikrigaaga dikrigaaga igu kaalmey korkiisa wa shukrika shukrigaaga igu kaalmey wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaageeda igu kaalmey rawaahu axmed wa abu daawuud wanasaa-iyu bisanadin qawiyiin marka xadiidkana waxaa ku jirta iyadana riwaayaadka qaar waxay leeyi wuxuu yidhi wallahi inii la uxibuka mucadu waa ku jeclahay markaasuu tan u sheegay salaada gadaasheeda allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatiga ku dadaal shukriga iyo cibaado wanaagga oo sidii nebiga oo kale loo sameeyo cibaadada oo dhinac walba ikhlaaska iyo ay ka waafaqda iyo mutaabacada ay sax u tahay waa wax aada weyn haddii ilaahay kugu kaalmeeyo maxaa yeele qofka bani aadamka tawfiiqa u baahan yahay si cibaadadiisu ay u fiicnaato <coughs> bilahi tawfiiq sal la sl